بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمفعل فيه يفعل ويفعل لمصدر أو ظرف فيه يعمل يلي ويرمي ملحق بهذا لمفعل النحو يعد هذا في غير ذا افتح عينه لمصدر ولزمان ومكان اكسره فمثل باع ملحق بهذا وبابه نغل فسني هذا وما سوى ذلك شذ فاعلما وذاك قسمان كما قد علما فأول مظلمة محمدة مذمة مضنة مزلة ومنسك ومفرق ومطلع ومحشر ومسكن ومجمعون محل أو مدب أو مظلة محلكة معجز أو معجزة وموضع وموجل معتبة محسبة مضربة موقعة ثانيهما معصية مغفرة معذيرة محمية مرزئة مرفق أو مسجد أو معرفة ماوية ماو كذا مظنة ومسقط ومغرب ومكبر ومنبت ومشرق ومجزرون ومرجع مقديرة مشرقة مقبرة ومهلك مأربة في هذه الخمسة تثلث أتى وهكذا رووا فكن مستثبتا ميمي غير ذي الثلاث ذرفه كسوم مفعول له فحفه بسم الله الرحمن الرحيم almafcal wlmafcil waxaynu culima ka hadlaynaa miimigii miimiga aynu ka hadlayno waxaa laynoogu qaybiyey miimigu saddex qaybood ama saddex ujeedo ayuu usoo arooraa inuu miimigu yahay masder iyo inuu miimigu yahay darfulmakaan iyo inuu miimigu yahay darfuzamaan saddexdaa ayuu noqdaa maalan ficilka qaala ah wuu yihi markaynu nidha qaala wuu yihi miimi baynu ka samayna maqaal loo yaqaan erey maqaal a ah baa jira maqaal oo qaale ka yimid maqaal haddaba maqaal markaad macnaynayso waxaad ku macnayni maqaal odhaa waa masder miimiya markaa haddaad doonto maqaal waxaad ku macnayni xilliga wax lale hadalka la yidhaa waa darfu zamaan miimiya markaa haddaad doonto maqaal waxaad ku macnayni meesha hadalka laga yidhah sida khayriyada oo kale meelaan aynu khayriyada ula baxnay oo kale ayaa maqaal la odhan karaa maqaal waa halka laga hadalka laga odhanayo ama xilliga hadalka la odhanayo ama odhaahda lafteeda ayuu noqonaya saddexdaa macno ayaa ku kulmaya mid waxaa la yidhaahdaa masder miimiya midna waxaa la yidhaahdaa darfulmakaan miimiya midna waxaa la yidhaahdaa darfuzamaan miimiya saddexdaa ayaa ku kulmay markaa maalan hadaad u baahato meel wax laga cabo ood garan weydo wixii la odhanayey ficil hulaahi oo cabid sheegayuu soo qaado waa shariba shariba sawmaa shariba u cabay saw maaha ficilkaa un mafcal ka dhigo mafcal ugu dhawaaq mashrab meelaha laga sharaabee macmacaanlayaashay noqoni mashrab mashrab waa macmacaan meel waa meel wax laga cabo haddaad doontana mashrab xilli wax la cabo ayaad odhan oo darf zamaan baad ka dhigi mashrab xilli wax la cabo haddaad doontana mashrab cabida lafteeda aad ku macnayni oo masder miimiya buu kuu noqoni mashrab waa masder miimiya oo cabida lafteediibuu kuu noqonaya culima waxaynu kusoo dhiganay maalintii dhaweydeen masderka shaadka amaraynay mafcalka lix baynu ka soo qaadanay inuu mafcalun yahay bilaata ah caynkuna fadxisan yahay iyo isagoo caynku fadxisan yahay inta lagu daro oo maxay la yidhaahdo mafcalatun in la yidhaah waa laba iyo labadaa markuu bilaa tada yahay iyo markuu tada wato in caynka la kasriyo waa mafciilun iyo mafcilatun iyo in caynka labadaba la godo waa mafcuulun iyo mafculatun lixdaa ayaynu kusoo dhiganay dhinaca marka laga eego haddaba lixdaasi siday usoo baxbaxayaan baan eegeynaa masderka miimiga ah waxaa laga soo qaadanayaa shan iyo kontonkii ficil ficiladu imisay ahaayeen shan iyo konton bay ahayen imisaa ulaai ahaa saddex baa ulaai ah imisaa rubaaci ahaa labiyo labaatan baa rubaaci ahaa imisaa khumaasi ahaa afar iyo toban baa khumaasi ahaa imisaa sudaasi ahaa lix iyo toban baa sudaasi ahaa ficilada shan iyo konton bay isku ahaayeen wasanadoodu halka wasan baa dee kumaankum gaadhaya laakiin shan iyo kontonka wasan ayaa laga samaynayaa shan iyo kontonkaba masder miimiya ama shan iyo kontonkaba darfulmakaan miimiya ama shan iyo kontonkaba darfu zamaan miimiya shan iyo kontonkii saddex ku dhufo shan iyo kontonkii saddex ku dhufo waa boqol iyo boqol iyo shan iyo lixdan miyaa boqol iyo shan iyo lixdan suuro ayuu cashirkeenini ka warbixinayaa markaa boqol iyo shan iyo lixdan suuro rasmi ahaan intuu ka warbixinaya waa intaa waxaan soo horaysiisanaynaa culimo shan iyo kontonka ficil hulaaiga saddexdiisa iisoo hormari hulaaigii hulaaigii saddexdii hulaaiyo masder miimiye laga keenayo iyo saddexdii hulaaiyo darfulmakaan miimiye laga keenayo iyo saddexdii hulaaiyo darfuzamaan miimiye laga keenayo saddex saddex ku dhufo sagaalkaa suuraynu maanta ka ayaynu halkan kaga hadlaynaa marka hore sagaal suuro waa saddexda hulaaiyo qura saddexduba masder miimiyey noqon saddexduba haddana darfulmakaan miimiyebay noqon saddexduba haddana darfu zamaan miimiya bay noqon sagaal sow ma aha sida loo samaynayo sagaalkaa haddaba aan eegno ficilkuna waa hulaahi ree koraad qaybta loo yaqaano ilan kitaa kitaabkeenni horaan ku dhiganaye ree koraadoo dhan saddexdaba mafcal baad kaga keeni wixii ree koraada ree koraad imisaynu ka dhignay kitaabkeenni hore markaan maraynay ree imisaan ka dhignay toddobi iyo toddobiyo labaatan baynu ka dhignay soo ma dhammaan haddaba ree koraad mafcal waa inaad kaga keentaa mafcal ree koraatala waa maxay facule mudaariceegu muxuu waa wixii caynku uu godan yahay ama uu kordhigan yahay wixii caynku uu godan yahay ama uu kordhigan yahay baa ree la yidhaahdaa faculo oo dhani maxay ku timaadaa faculo oo dhan haddaba facula saddexdaa haddaad ka keenaysid masderka iyo labada daraf mafcal baad kaga keeni ilin waa ree koraade waa ko ficilo qiyaaskeegu muxuu ahaa ficilo qiyaaskeegu yafcalu saw ree koraad ma aha maxaan idhaahdaa kolkaa ficilo qiyaaskeegana maxaan saddexdaba kaga keenaa mafcal waa qeybtii labaad ficilo qeybta shaadka ah wejkeega fatxaha ah maxaynu iyadana ku keenaynaa xilliga kasraha da ma aha xilliga fatxaha maxaan ku keenaynaa mafcal baynu ku keeni ilin waa ree koraade waa imisaan marayaa saddex baan marayaa waxaad iigu geysaa facalo oo muctalulfaai bilwaawiya maxaa ka shaadoobay oo yafcalu kaga shaadoobay wixii ka shaadoobay ma garanaysiin wahabe iyo wadara wahabe iyo wadari iigu geeya labadaa ficilna shan baynu haysanaa saw ma aha facalo oo muctalulcayni bilyaai ah maxaa ka shaadoobay shaaca iigu geeya iyadana iyo shaa ubay lix baan haysanaa facalo oo muctalulaami bilyaai ah maxaa iyadana ka shaadoobay abaa iyo qalaabaa ka shaadoobay ree koraad bay iyaguna ii noqdeen eshaadadka waad kala qaadqaadi kartaa tiradu way sii badani laakiin waanad isla tirin kartaayo hal mawduucun baad ka dhiganaysaa hal mawduuc oo maalan fuculo oo dhan yafcalu baynu mafcal baynu ka dhignay ficilo qiyaaskegana mafcal baynu ka dhignay ficilo inta shaadkaa wejka fatxahaana mafcal baynu ka dhignay facalo muctalulfaai bilwaawiyana shaad bay yeelato afar baynu ka dhignay wahabiya wadara shaaana shan baynu kaga dhignay abaa iyo qalaana lix baynu kaga dhiganay mudaacafka laazimka a ah shaadkiisii maxuu ku imanayey mudaacaf laazima shaadkii yafculu buu ku imanayey lix isna iga dhig ee toddoba iga dhig toddoba halkaan marayaa dambe ila socotiin culimo mudaacafka laazimka ah shaadkiisu yafculu buu iigu imanayey waxaad intaa iigu geysaa facalo oo noocii la odhan jiray noocun yudama facalo noocun yudama imisay ahayd shan qaybood bay ahayd imisaana da hayni ma sideed baan hayni sideedi mise toddoba toddobadii shantii noocun yudam iigu gee imisaan maraya labiyo toban noocun yuftaxna iigu geeya labiyo toban buu ka iman jire afar iyo labaatan baan marayaa soo ma aha weju catala noociisii damada ahaana iigu gee weju catala ma la garanaya weju catala noociisii damada ahaa igu gee shan iyo labaatan baan maraynaa sow ma aha waxaad iigu geysaa intaa shuuratulfadxada xabadii aynu ka dhignay waa rakana yarkanu lix iyo labaatan halkii hore sideed ahayd marka aan toddoba ahayn toddobiiyo labaatankii way inaga dhan yihiin tiradii u horreysay unbaa sideed ku ahayd markii aad toddoba aynu isku haynay toddobiiyo labaatankaasi waxa wey saddexda daraf toddobiiyo labaatankaa ayaad ku dhufan doontaa saddex toddobiiyo labaatan kuba masder iyagoo ah iyo todobiyo labaatan kuba darfulmakaan iyagoo ah iyo toddobiiyo labaatan kuba darfu zamaan iyagoo ah toddobiiyo labaatan saddex igu dhufo koob iyo siddeetankaa maxaad ku keeni mafcal koob iyo sideetankaba mafcal baad ku keeni waxaa laga yaabaa kitaabkeennii hore inaan toddobiyo labaatan kun ku daynay oo aynaan usii kala saarin iyagoo masdera iyo iyagoo darfulmakaana iyo iyagoo darfuzamaana mafcal iskaga keenso toddobiyo labaatanka ama koob iyo sideetankaa waxaynu usoo noqonay xabadii ka dhinayd way jirtay xabad baa ka dhinayde muctalolaamkii wey tii toddobiyo waa sax weey muctalolaamka noocii aynu odhan jirnay waxaa culima haddana inoo hadhay yaa mafcil ku imanaya mafcil waxaba mafcil wax loo qiyaastaan rabnaa mafcilka waxaa ku imanaya muctalulfaai bilwaawi aan muctalulaamnimo u wehelinin muctalulfaai bilwaawi ficilka ahaan jiray isaga mafcil baynu ku keenaynaa waa isagoo noocun yugsar ah oo yafcilu ku imanaya ayaynu mafil ku keeni saddexdiisaba wixii intaa ka soo hadhay intaa wixii ka soo hadhay qaacidadii baynu qaadanaynaa odhanaysay iftax masderan wasiwaa hogsir qaaciidadii baynu iyadana u qaadan cashirkeenna khulaasadiisu waa intaa cashirka aan maanta qaadanayna waa intaa shaad buu yeelanayaayo shan iyo afartan kelmadood ama lix iyo afartan kelmadood ayaa ka shaadoobo qaacidada aan sheegnay garab mari doona shan iyo afartan ama lix iyo afartan bal ila eg fa mafcalun wasanka mafcal ihi fii yafcalu yafcalu dhexdeeda ayuu ahaaday wa yafculu yafculu dhexdeedana u ahaaday mafcal muxuu ina yidhi sheekhu halkee mafcal laga sawiranayo ama laga helayaabuu ina yihi fa mafcalun wasanka mafcaluna fii yafcalu yafcalu dhexdeeduu ahaaday wayafculu yafculu dhexdeedana wuu ahaaday waa ree koraad yafcalu caynkusa uma kordhigna yafculuna caynkusa uma godna xarakadu ama kordhig ha ahaatee ama godaale mayna caynka ka saraynin kol hadday caynka ka sarrayso soomaalidu ree koraad bay yidhaahdeen xagga sare ayuu marsan yahay fa mafcalun wasanka mafcalunihi fi yafcalu mudaaric kaste oo yafcalu ku yimaad yafcaluba hadduu mudaaricu ku yimaad mafcalkaasaad ku wayfculu mudaaric kastaoo yafculu ku yimaadaana waa saa limasderin masder buu u ahaaday waa masder miimiya ow darfin daraf buu u ahaaday waa laba daraf daraf makaan iyo darafu zamaan darafka oo fiihi dhexdiisa yucmalu la shaqaynayo oo dee xadadka iyo dhacdada dhexdiisa lagaga shaqaynayo dhexdiisaa wax lagu qabanayaa oo hadduu makaan yahay darfulmakaan makaanka gudihiisaa wax lagu qabtaa oo dee wax kastoo la qabanayaa meel bay u baahan tahay lagu qabto haddaad tidhaa waan ganacsanaya waa inaad boos heshaa sow maaha haddaad tidhaa waan tukanaya waa inaad maxay heshaa meelaad ku tukato waa ina wax kastoo la qabanayaa meel bay u baahan tahay haddaad u baahan tahay inaad koob sharaaba cabto waa inaad hesho meeshaad ku cabi lahaydee ama taaglow meelaad istaagta ha ahaato ama meelaad fadhiisata ha ahaato ama meelaad jiifsata ha ahaatee adigu meel waa inaad heshaa makaan waa inaad heshaa kolkaa waaa l wax kastoo la qabanayo fiihi yucmalu wuxuu inoo yihi fiihi yucmalu shaqo kastoo la hayaa boos bay u baahan tahay boos ayay u baahan tahay makaan bay u baahan tahay meel bay u baahan tahay wixii shaqee la qabanaya fa mafcalun wasanka mafcalunihi fii yafcalu yafcalu dhexdeeda ayuu ahaaday wa yafculu yafculu dhexdeeda ayuu ahaaday limasderin masder ayuu u ahaaday ow darfin ama daraf buu u ahaaday darafka oo fiihi dhexdiisa yucmalu lagu samaynayo xadadka yaa inoo dhiman ilan saddex qaybood baa mafcal laga keeni jiray ree yafcalu iyo yafculu kala ah iyo yafcilu oo muctalulaama yafcilu oo maxay abaynu nidhi muctalulaama muctalulaamkii baa halkan ku sheegaya yelii wa yarmii mulxaqun bi yelii ficilka yelii ah iyo wayarmi waa mubtade hadda maanta ha macnaynin yelii wuu la xidhiidhsanayaa iyo wayarmi wuu tooganaya iyo yaan ha odhanin haddaad tidhaahdo waxay ku tusinaysaa luqadaadu inay aada u hooseyso yelii kelmadda yelii ah iyo wayarmii kelmadda yarmii maanta kelmadnimaa looga jeedaa laakiin ficilnimo loogama jeedo yelii ereyga yelii ah iyo wayarmii ereyga yarmii mulxaqun waxaa la haleeshiini bihaada kan hore ree koraad baa la haleeshiinaya yeli iyo yarmi waa muctalulaamkii saddexdoodaba waa masderkii iyo darfulmakaankii iyo darfu zamaankii saddexdoodaba mafcal iigu keen haddaba saddexdoodaba maxaynu ka dhigaynaa mafcal baynu saddexdaba ka dhigani markaa sheekhu laba tusaaluu soo qaatay yeli iyo yarmi yarmi muctalulaam saxa usoo qaatay yeliina mid lagu doodayo ayuu ka soo dhigay waa mid laysku haysto yeliidu waayo yelii balmaadigeega sheeg waa weliya weliye haddaba waxaynu ogeyn waxa inoo iman doonta hadii fadu ay wow tahay saddexdaba mafcil baa lagu keenaa fadu hadday wow tahay sida weliya laamku haddii uu xarfu cilla degana laamka hadduu xarfu cilla galana mafcal baa lagu keenaa laamkaa bukaa mafcal buu rabaa in laga dhigo wowganina mafcil buu rabaayo caynka in la kasriyo midna caynka in la fadxiyo midna caynka in la kasriyo waa laysku qabsaday yaa loo xukumay baynu nidhi waxaa loo xukumayayo laamka ayaa loo xukumay oo wowgu waxba ma qabanayo laamiyuu inoo caddeeyeyba muxuu ihi walaa yuairu kownulfaai waawan idaa mactalla laaman ka mawlan farca sidqawila maxkamadii gartaa qaaday waxay ku siisay wowga waa loo diiday laakiin yadaa la siiyey weliya eeg wowgani wuxuu leeya laamkan iga dambeeya hala fadxiyo n hala kasriyo wowgu laamkan waliya laamkaa hala kasriyo buu leeya xilliga mafcalka la keenayo oo mawlin ha la yidhaha mawlin ya-da weliyina waxay leedahay laamkan iga horeeya hala fadxiyo oo maxay hala yidhaahdo mawlan yaa la isticmaalay ma mawlin mise mawlan mawlan baa la isticmaalay waxa garta lagu siiyey laamka labada isku haysta yuu laamku la qormaabaa la yidhi laamka ma wowga horaa lala qoraa mise yada dambaa lala qoraa yaa lala qoraa laamka weliye markuu yahay qoraalka yada waa kii laamiyuhayna lahaa dee farca sidqa wilaa wilaa waa xidhiidhka dhabta ah ilaali buu ku yidhi war ciddan uu la xidhiidho hala siiyo ciddaa ha loo xukumo markaa yelii kelmadda yeliiah iyo wa yarmii kelmadda yarmii ah mulxaqun waxaa la haleeshiin bi kan baa la haleeshiin kan hala haleeshiiyo halkaasaynu iyadana kaga baxnay waxaa ii dhiman saddexduba markay mafcil ku imanayaane caynka la kasrinayo limafcilin mafcil waxa usugnaaday sugnaaday naxwu yacidu iyo kala midka abaa usugnaaday yaa haadaa kanow war kanow mafcilka waxa lagu keenaa wixii naxwu yacidu ah yacidu maxaa looga jeedaa bal maadigeega ku dhawaaq yacidu wacad ayuu ahaa wacad kelmadda haddaba wacadaa ah, ada isago kama bugto wacada faday ka bugtaa maxay ku bugtaa fada wow bay kaga bugtaa wacada fada wow ayay kaga bugtaa waa wacada kol haddii ay wacado tahay oo fadiiba ay wow tahay saddexdiisa qayboodba mafcil iigu keen haddaba wacadda wuu ballan qaaday bay ahayde ballanta lafteeda maxaad odhan mawcid baad odhan ballanta lafteeda mawcid war hebelowma mawcid inoo yaalay mawcid waa ballan haddaad doonto halka lagu ballamo maxaad odhan halka lagu ballamo waa makaan hadda meesha lagu ballamaya mafcil iyadana ku keen mawcid wey waa meeshii lagu ballamay xilliga la ballamo maxaad odhan tayimka iyo waktiga la ballamayo mafcil isna ku keen maxaynu odhanaynaa mawcid baynu odhan kolka ereygan mawcid ihi mar masder buu ku dhici oo waa ballamidda marna makaan buu ku dhici oo daraf makaan baa laodhan waa meesha lagu ballamo marna daraf zamaan buu noqonayo waa xilliga la ballamo limafcilin mafcil waxa u sugnaaday naxwu yacidu yacidu iyo waxa lamidka ah ayaa u sugnaaday yaa haadaa kanow yacidu iyo waxa lamidka ah ayaa u sugnaaday buu ku yihi kanow waxaan intaa ahayn masderkana mafcal baa lagu keeni labada darafna maxaa lagu keeni labada daraf mafcil baa lagu keeni labada daraf wuxuuhi fii gayri daa kan kayrkii dhexdiisa iftax fatxi caynahu caynkiisa oo mafcal ku keen limasderin masderka dartii u fatxi walizamaanin zamaanka iyo wa makaanin goobtana igsiru kasri markaad masder rabto waxaan inta ahayn mafcal baad ku keeni mafcal darfu zamaanka oo zamanka ah iyo darfulmakaankana mafcil baad ku keeni maxaa ka mid a ah haddaba noocun yugsar oo dhan labun baynu iska saarnay noocun yugsar lix buu ahaa noocun yugsar imisu noocun yugsar ahaa lix qaybood lixdii qaybood ee noocun yugsar la odhan jiray lixdii qaybood ee noocun yugsar la odhan jiray muctalulaamka waynu saarnay oo mafcal buu galay oo yelii wayarmi mulxaqun bi buu ina yihi muctalulfaai bilwaawina wuu saaray oo wuxuu ihi limafcili naxwi yacid iyo haadaa yacidudaasi wacadabay ka timid oo noocun yugsara afar baa ii soo hadhay lixdii afarta ii soo hadhay waxaad iigu dartaa afartaa mudaacafka mucadahaa ah, shaadkiisii mudaacaf mucadihiisow shaad ma lahayn muxuu ku shaadoobi jiray kasruu ku shaadoobi jiray shan weeyi mudaacafka laasimka ah dulwajhayinkiisii wejka kasraha ahaa isna iigu dar lix buu ii noqday waxaad ku darsataa faciilashaadkeegii wejka kasraha a ah iigu darisna toddoba ayuu ii noqday waxaad iigu dartaa haddana wejhey catala wejkii kasrada la odhan jiray iigu dar yactilu markaad tidhaahdo sideedaa marka aad doonayso inaad ka warbixiso masderkooga iyo labadooda daraf sideedaa maxaad samayn waa iftax masderan waa hogsan waa afar iyo labaatan sideedaa saddex markaad ku dhufato waa afar iyo labaatan afar iyo labaatanka sideedda masder mafcal baad ku keeni lix iyo tobanka soo hadhay oo ah sideedda darfulmakaan iyo sideedda darfu mafcil baad ku keeni wuxuu yihi sheekhu fii gayri daa kan gayrkii dhexdiisa iftax fatxi caynahu caynkiisa fatxi limasderin masder dartii u fadxi wagsir kasri caynka lizamaanin zamaan u kasri iyo wa makaanin makaan zamanka iyo makaankana waa loo kasrin waxaynu nihi khilaafku wuxuu ku yaro jiraa noocun yugsar oo muctalulcayni bilyaai ah baaca oo kale khilaaf baa ku jiray laakiin qaacidada saxdii waxa weeye iftax masderan wasiwaa hogsir saw qaacidada ma soo gelayo taasuu soo gelaya laakiin khilaaf baa dhacay khilaafkana waxa keenay waxa loo fiirsaday masderka baaca ka imanaya iyo baabkeega facaloo muctalulcayni bilyaai ah masderkeegu mafcal inuu ku yimaad bu ahaa iftax masderan la arkay isagoo mafcil ku imanaya intaa la arkayba intaa ciiddaa wax ka badan oo mafcil lagu wada keenaya la jaaa wuu yimid bay ahayde eg jaaa wuu yimid saw facaloo muctalulcayni bilyaai ah maaha imaatinka maxaynu odhan lahayn majaaun halkii imaatinka majaaun laga odhan lahaa il waa masdere waxa laga yidhi imaatinkii waxa la yidhi maxay majiun baa la yidhi majiun waa masder haddaba imaatin haddaba halka layskugu imanayana majiun unbaad odhan xilliga laysku imanayana majiun unbaa odhan baaca wuu iibiyey sow ma aha iibinta lafteeda markaan masder miimiya samaynayno maxay loo in maxay loogu dhawaaqay ahayd in mabaac loogu dhawaaqay sidii maqaal oo kale mabaac iyo maqaam oo kale halkii mabaac laga odhan lahaa oo iibka mabaac lagu tilmaami lahaa mafcil baa la yidhi oo maxaa loogu dhawaaqay mabiic halka wax lagu kala iibsado oo inagu saylad anidhaa sayladda maxaa iyadana loodhan ila waa darfulmakaane baaca wuu iibiyey meesha wax lagu kala iibsado waa saylad kolkaa mafcil ugu dhawaaq sayladda haddaad af carabiga garan weyda waxaa saylad lagu yidhaa dee miyay baaca ku dhibaysaa inaad darfulmakaan ka keento miimiya maxaad odhanaysaa almabiic uriid an adhaba ila lmabiic baad odhan waxaan doonayaa inaan taga sayladii ila lmabiic kolka luqa alcarabiya waa luqa fudud fudud fudud fudud haddaad hudheelkii garan weydo dee dacamo un ka keen baa lagu lehay macam uundhe macam hudheel wax laga cunaan doonayaa saw ma aha cuntadu maxay ahayd adcama wuu quudiyey bay ahayd ama war dee afcal mafcal un ka dhig macam ayna almacam yaa akhi un baad odhan ar macamka ii sheeg dhammaan waas haddaad garoonka kubadda garan weydo almaydaan haddaad garan weydo garoonka kubadda lagu ciyaaro haddaad garan weydo dee laciba un ka keen miyay kudhibaysa laciba u ciyaaray bay ahayd maxaad odhanaysaa markaa malcabulkura malcabulkura waxa wey waa basi ilaa xad bay iska fududahay xaqiiqatan wuxuu sheekhu yidhi fa milu baaca baaca iyo kuwa lamidkii mulxaqun waa la haleeshiin bi kan baa la haleeshiin baac garanaya yaa baac a hadaba baac yaa lamida waxa lamida facalo kasta oo muctalulcayni bilyaai ah fa milu baaca baaca iyo ka lamidka ah mulxaqun waa la haleeshiini bihaadaa kan oo waa iftax masderan wasiwaa hogsir baa lagu keeni iftax masderan wasiwaa hogsir qaacidadaasaynu qaadanayo kaasaynu ku keenayna iftax masderan wasiwaa hogsir ayaynu ku keeni fa milu baaca baaca iyo ka lamidka ah mulxaqun waxaa la haleeshiinayaa bi haadaa kan baa la haleeshiin ow amase baabuhu baabkiisa naqlun waa shaado waa lasoo naqlin carab baa looga dambayni waa masale laysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen war iftax masderan wasiwahogsir aan haleeshiino oo haddii mabiic iyo maji lagu keenay la kasriyey kuwan kasraani shaadnimu ugu yimide qiyaas waxay ahayd majaa iyo mabaac bay ahayd baad odhan qolana waxay leeyihiin baabkan oo dhan facaloo muctalulcayni bilyaihi waa shaade qiyaasba ma lehe naga daaya waa naqli un carabi siday ugu dhawaaqdo un hala raadiyo tay carabi ka aamustaha ah, ku dhawaaqin tay ku dhawaaqaana ku dhawaaqo fa milu baaca iyo kuwa lamidka ah mulxaqun waxaa la haleeshiinayaa bi haadaa kan baa la haleeshiin ismu inshaaruhu wuxuu ku dhacayaa iftax masdaran wasiwaa hogsir o amase baabuhu baabkiisu naqlu waa mid lasoo naqliyey oo carab laga soo naqliyo shaad ah ee fasun ilaali yaa haadaa kanow ilaaliyo warkaa sidaa u qaado u xifdi buu ku yihi qaaciidadii waynu ka baxnaye ereyadii shaadka ahaa unbaa inoo dhiman ereyada shaadka ah oo qura ayaa culima inoo dhiman dee shaadkuun baynu eegi doonaa in sha allahu tacaala bal sheekhu wuxuu shaadka ka dhigo wamaa siwaa daaka wamaa siwaa daalika kaa aan kuu soo sheegay kaka soo hadhay shada wuu shaadoobay saddex qodobun baan qaaciidada ka dhignay wax ree koraad la yidhaah oo mafcal lagu wada keenayo saddexdiisaba iyo wax mafcil lagu wada keenayo iyo wax masderkana mafcal lagu keeni labada darafna mafcil lagu keeni sow qaacidadu ma fududa markay sidaa tahay wixii qaacidadaa khilaafo shaad haddaba ka soo qaad buu ku yidhi majiii muna qaacidadii khilaafin aw iftax masdaranti maji dee waa shaadka almadani maji wamaa siwaa daalika kaa waxa ka soo hadhay shada wuu shaadoobay ee faclaman sidaa ogow shaadkiibuu dib ka soo celinayaa haddaba culima shaadka uu soo celinayo facalo oo muctalulcayni bilyaai ah shaadkeegu kuma jiro shaadkanuu hadda inoo soo celinayo aya kuma jiro baynu nidhi facalo oo muctalulcayni bilyaai ah shaadkan la soo celinayo kuma jirto waayo majii iyo mabiic iyo maxiid iyo makhiid iyo makhiid iyo waxaasoo dhan kama hadlayno waxaa la soo celinayaa shaadadkii kale ee muctalulcayni bilyaa'iga aan ahayn ilayn isaga ragga qaar baa gebigiisaba shaad ka dhigaye kaa waa laga aamusayaa shan iyo afartan kelmadood baa markaa shaadoobay shan iyo afartanka kelmadood saddex bay u qaybsameen waxay u qaybsameen saddex qaybood labi-iyo labaatan waxay noqdeen shaadulwajayn la odhanayo labiyo labaatan waa shaadulwajayn la odhanayo oo mafcal iyo mafcil ku wada imanaya godaal kuma jiro waa mafcal in la fadxiyo ah iyo mafcil in la kasriyo caynka ah dulwajaynkaasay labaduba ku banaanyihin waana labiiyo labaatan kelmadood haddii macjizo aan kala tirinana saddex iyo labaatan bay noqon tiradii shan iyo afartanka ahaydna lix iyo afartan bay isku bedeli labiyo labaatan kelmadood waa dulwajayn baynu nihi imisaa soo hahay labiyo labaatanka imisaa soo hahay saddex iyo shan iyo afartankii markaan labiyo labaatan ka saara imisaa soo hahay saddex iyo labaatan baa soo hadhay so maaha sideed iyo toban waa shaad maxdiya sideed iyo toban waa shaad maxdiya oo kasro welibana ku wada shaadoobeen kasro unbaa wada shaada sideed iyo tobanna imisaa soo hadhay shanta soo hadhayna waa muhallath o waa kasraha iyo fatxaha iyo damaha caynka saddex baa ku banaan waa shanta soo hadhay saddexdaasaynu shan iyo afartankii uqaybinay imisaa dulwajayna labiyo labaatan imisaa shaad maxdiya ah sideed iyo toban imisaa muhallath ah oo saddex weji ay ku banaan yihiin shan kelmadood waxaa haddaba jira culimada sarfigu markay ka hadlayaan saddexdaa aan u qaybinay inta badan uma qaybiyaan waxay yidhaahdeen shan iyo afartanka kelmadood labaa loo qaybin bay yidhaahdeen shaadulwajayna oo labiyo labaatanka hore ah iyo shaad maxdi ah oo shan iyo laba saddex iyo labaatanka dambe ah saddex iyo labaatanka dambe ayay muhallaska ayna ayna gaar u saarin oo ay iskaga daraanu shaadka maxdiga ah waad arkaysaa shaad maxdiya inuuna ahayna shanta kelmadood shaad maxdiya ma aha ahlu taxqiiqu waxay yidhahdeen wargaar ha loo saaro oo sideed iyo toban iyo shan laga kala dhigto wamaa siwaa daalika kaa waxa ka soo hadhay shada wuu shaadoobay qaacidada aan sheegnay waxa aan ahayn oo dhani waa shaad faclaman sidaa u cilmi yeelo oo sidaa ogow wadaaka kaa shaadki ihi qismaani waa laba qaybood kamaa sida qad culima horey loo ogaaday oo xaggee laga ogaaday de kutubtii hore sarfigaa laga ogaaday ilan kitaabkan inooguma horreynine kutubtii sarfiga sidaynu ka baranay waa laba qaybood inagu maxaynu halkaa ka nidhi labada qaybood halkuu yidhi maxaynu nidhi imisaynu ka dhignay halkaa labada qaybooduu yidhi saddex qaybood baynu ka ka dhignay wadaaka kaasi qismaani waa laba qaybood kamaa sida qad culima la ogaaday sida la og yahay ama la ogaaday saddex qay laba qaybood weeyaan buu ku yidhi fa awalunka hore madlimatun weeyi waa dulwajaynkii labiyo labaatanka ahaa waa ma labiyo labaatanka waxaa la yidhi tobanna waa masder shaadoobey labiyo waa daraf shaadoobey baa la yidhaahdaa darafka shaadoobey ama makaan ha ama zamaan ha ahaado eeg tobanna waa masder labiyo waa maxay baynu nidhi waa daraf shaadoobey tobanka masderka ah ayaynu ka hadlaynaa waxaa ka a kow ficilka dalamaa ah, masderkeega dalama dhalama wuu dulmiyey maxaan odhanayaa yadlimu wuu dulmiyayaa yadlimu shuuratulkasre saw ma aha dee iftax masderan waa hogsir bay ahayd masderka in maxay lagu keenay ahayd madlam labadiiba wuu ku yimid ama madlamatun dheh ama madlimatun dheh waana masder shaadoobay fatxo iyo kasro fatxaha qiyaasa kasruhuna waa shaad waxaad inoogu geysaa hadana ficilka danna ah, danna wuu bakaylay yadinu wuu bakaylayaa mudaacaf laazim ah danna bishayi shaygiibuu ku bakaylay yadinu bishayi shaygiibuu ku bakaylayaa maxay ahayd qaacidadiisu iftax masderan wasiwaa hogsir masderkii in sidaa la yidhaha bay la yidhi madanatun waa bukliga laftiisii ama madinatun waa bakaylida ayaa madanatun la ama madinatun halka lagu bakaylo ma aha darafkii ma aha waa kii labaad oo masder shaadoobay ah ka saddexaad waa dalla wuu baadiyoobay dalla wuu lumay maxaynu odhani dalla lumay marka aan ka hadlayno yadilu wuu lumayaa yadilu wuu lumayaa qaacidadiisu maxay ahayd iftax masderan waa mudaacaf laazima iftax masderan wasiwaahu gsir bay ahayd dalla yadilu in masderka maxay lagu keenay ahayd madalun labadaba waa lagu keenay ama madalun dheh ama madilatun dheh kaa doonto ayaad odhanaysaa dalla yadilu cajaza wuu caajizay yajizu wuu caajizayaa yajizu ajaza yajizu xaguu ka yimid ajaza yajizuna waa iftax masdaran wasiwaa hogsir caajiska in maxay la yidhaha ahayd macjaz laba weji ku yimid ama macjazundhe ama macjizundhe ama ta ku dar soo macjazatundhe ama macjizatundhe oo ta ku dar halaka wuu halaagsamay yahliku wuu halaagsamayaa yahliku maxaynu halaka yahliku odhan haddaba ama mahlak baynu odhan mahlakatan ama mahlikatan baynu odhan mafcalatan iyo mafcilatun ka alla kaa doonto ayaad ku keenaysaa waana masder shaadoobay waa halaaga laftiisii cataba yactibu maxaynu odhan cataba yactibu waa shuhratu damo waa shuhratlkasra baan doonaya cataba yactibu maxaynu cataba yactibu odhanaynaa markaan wejkaa kasraha markaan eego waa iftax masdaran wasiwaa hogsir mactab baa la odhanayaa markaa mactabatun canaantii ama mactibatun ama mactabatun kaa doonto ka keen waxaa inoo inoo raaca oo sidaasoo kale aynu iyadana ugu dhawaaqaynaa cataba calayhi mactibatan iyo mactabatan alaca yadlucu dalaca yadlucu waa nooc waa ree koraad madlac ama madlic ayaynu ku keenaynaa soobaxa dama yadummu waa ree koraad madamatan ama madimatan ayaynu ku keenaynaa halkaa xamida yaxmadu maxmadatan ama maxmidatan xasiba yaxsabu maxsabatan ama maxsibatan waad aragtaa culimo masderkeennii haddaba aynu raadinaynay ama tobankii erey ee masaadirta ahaa halkaasay inoogu dhan yihiin waa masaadirtiibaa barta inoogu dhammaatay labiyo tobanka soo hadhay waa darfulmakaan darfulwaa eh, daraf ama makaan ha ahaadaan ama zaman ha ahaadaan iyagana tiriyo waa jamaca iyo nasaka iyo zalla iyo faraqa iyo debba iyo xashara iyo sakana iyo xalla iyo wadaca iyo wejila iyo daraba iyo waqaca intaba markaan doonayno waxaynu ku keeni labiyo tobanka aba egshaad dulwajayn ah ama qiyaaska ama shaadka waa mansakun ama mansikun majmacun ama majmicun mazallatun ama mazilatun mafraqun ama mafriqun madabun ama madibun wahaakada kasrahana laba midhoo qura ayaa ayaa fadxo ahaan jiray ama saddex midh ama laba midh ayaynu kasrahana ka dhigi jirnay inta badan waxaan halkaana arkaynaa markaa culimo dilwajaynkii labi iyo labaatankiisii oo toban ay masaadir yihiin labiyo tobanna ay darafya yihiin aynu eegno fa awalunka hore madlimatun weeye maxmidatun weeye fa awalunka hore madlimatun weeye waa dulmigii maxmudatun weeyi waa maxamdigii madimmatun weeyi waa damigii madimma madinatun weeyi waa bakhaylidii mazilatun weeyi meelihii lagu siibanaya masibirixaysigii mazilla meeshii lagu siibanayey wamansikun weeyi meelihii lagu cibaadaysanayey ee qofka cibaadaysanayaa uu cibaadada la tegayey wamafriqun weeyi meelihii wax lagu kala kaxay lagu kala marhayey wamalicun weeyi duluuc iyo soobixii wamaxsharun weeye ama maxshirun ugu dhawaaq meelii dadka lagu ururinayey ama wax lagu ururinayey wamaskanun weeye ama maskinun ugu dhawaaq meeshii la degayey wamajmacun weeyi waa majmacii majmaca kolkaa waxaynu ku macnaynaynaa ereyga majmaca masdernimo u qaadan mayne darafnimaynu u qaadanayo meelaha dadka lagu ururiyo ee lagu soo jamciyo maxshar bay iskaga dhowdahay maxalun weeyi waa maxalkii ow madabun wey meelaha la tukubo ow madilatun weeyi baadiyowgii masdernimaad ku macnayni mahlikatun weeye halaagii masdernimaad ku macnayni macjizun weeye caajiskii o macjizatun weeyaan caajiskii wa mawdicun mawdic weeyi wa mawjilun iyo mawjil wey waa wajiladii meeshii lagu baqayey mawjil mactibatun wey waa canaanta lafteedii waa masder baad ku macnayni maxsibatun weeyaan waa malaha laftiisii masder baad ku macnayni maxsiba madribun weeyaan madribun madribatun waxa wey halka laysku garaaco daraf baad ku macnaynay iyada mawqicatun weeyi mawqici meeshii lagu dhacayey halkaa labiyo labaatan erey baynu ku haynaa oo waxna ay masder yihiin waxna ay maxay yihiin waxna ay yihiin daraf labiyo tobanka daraf miyaan kuu calaamadiyaa mise way ku waa waadix keenii hore hadda waan calaamadinay keenii hore waynu calaamadinnay wax mushkilada ma leh faawalunka hore madlimatun weeyaan maxmadatun weeyaan madimatun weeyaan madinatun weeyaan mazilatun weeyi wamansikun weeyaan wamafriqun weeyaan wamalicun weeyaan wamaxsharun weeyaan wamaskanun weeyi wamajmacun weeyi maxalun weeyi ow madabun weeyi ow madilatun weeyi mahlikatun weeyi macjizun weeyi ow macjizatun weeyi wamawdicun weeyaan wamawjilun weeyaan mactibatun weeyaan maxsibatun weeyi madribatun weeyaan mawqicatun weeyi laba iyo labaatankaasi waa shaadkii maxdiga ahaa sideed iyo tobanka miyaynu ku darnaa aynu dulwajayinka ka dhigayno nacam waynu ku daraynaa sideed iyo tobanka dulwajayinkaa haanihimaa kooga labaad waxa weeye dulwajayinka ma rabo sideed iyo tobanka shaadka maxdiga ah baan rabaa sideed iyo tobanka shaadka maxdiga ah aynu ku xijisiino haanihimaa kooga labaad macsiyatun weeyi macsiya mafriqatun makfiratun weeyi macdiratun weeyi maxmiyatun weeye marzi'atun weeye mafriqun weeye ow masjidun weeye ow macrifatun bal hadda ila eg sideed iyo tobankan qaybta labaad oo saddex iyo labaatana sideed iyo toban waa shaad maxdiga shanna waa muhalaf sideed iyo tobanka shaadka maxdiga ah ayuu sheekhu inoo soo hormariyey sideed iyo tobankaa uu soo hormariyey bal hadda inta masaadirta ah iyo intaa aan duruufta ah ama keenii kalaad ku kala saaran ama halkan aban kuugu calaamadin karaa rafaqa ficilka ah a aad soo qaadato rafaqa rafaqa wuu dhimriyey yarfuqu wuu dhimrinaya masder baad ka keeni markaa rafaqa masder baad ka keeni kolka ereyga marfiqa markaad ku hadlayso marfiq waa masder marfiq marfiqun waa masderkii sidoo kale marka aad ku hadlayso ereyga ah soo sheeg markaan macsiyo ku hadlayno iyaduna waa lamiduun macsiya waa masder oo casaa yacsii bay ahayd casaa wuu caasiyey yacsii wuu caasiyayaa iyada lafteedu masder bay ahayd kolkaa macsiyatin dee waa shaad sababta shaad u noqotay rafaqa ma garanaysid marfiqiibaa shaada marfiq kasraha shaada ficilkan un mudaariciisa baara dee waa rafaqa yarfaqu ka nasara yansuru ree muuna ahayn qiyaasku muxuu aha markaa rafaqa lagu keeno marfaq in mafcal lagu keeno marfaq halkii marfaq lagaga keeni lahaa maxaa lagu keenay marfiq baa lagu keenay dee waa shaad waa masder shaada culimo masder shaada ayuu inoo noqdayo waad aragtaa rafaqa yarfuqu macsiyadu sababtay shaad u noqotay ma xasuusan tahay masderka macsiya macsiyadu waxay shaad u noqotay waa muctalulaamka kii aynu odhan jirnay muctalulaamkii maadaamo muctalulaam uu yahay oo casaa yacsi uu yahay miyaan lagu keeni jirin gebigiisaba maxay mafcal baa lagu keeni jiray gebi ahaanba mafcal maxaynu odhanaynaa markaa dee macsiya baynu ku keenay oo mafcila ah shaad weeyaan oo u garab maray qaacidadiisii aanihimaa kooga labaad macsiyatun weeyaan waa shaad ereygan macsiya ilan macsaya baa lagu keeni lahaaye makfiratun weey waa afara yafiru waad aragtaa afara yafiru haadkiibaa haad iftax masderan wasiwaa hogsan weeye masderkiibaa shaadoobay oo khafara wuu dul qaatay ama wuu dhaafay macdiratu weeye cadara yacduru cadara yacduru ama yacdiru yacdiru lafteeda waan ku keeni karnaa cadara yacdiru haddaba haddaynu cadare aynu ka keenno oo shuhratulkasre aan ka dhigno cadara yacdiru ah waad aragtaa masder baa shaadoobay oo macdiratu inoogu yimid macdira waa masderkii xamaa yaxmi isaga waa la arkaa xamiyo waa la arkaayo waa ree koraad ficile markaynu ka dhigno een sidaa ugu dhawaaqo xamiyo ah waa kiirada hadday ilaalinta tahayna waa xamaabaa laga keenay oo muctalulaami bilyaai weeyi muctalulaami bilyaai xamaa yaxmi wuu ilaaliyey ama wuu seereeyey haddaba xamaa yaxmi haddaan ka keeno oo muctalulaami bilyaai aan ka dhigo xamaa yaxmii qiyaaskeegu wuxuu noqonayaa in la fadxiyo oo maxman loogu dhawaaqo maxman haddaan ficilo ka dhigno oo ka radiya yardaa oo kalea ah sida kitaabkeennu uu qaatay oo xamiya wuu qiirooday aynu ku macnayno iyadana waa ree koraaduuno waxaa la odhanayaa maxman buu qiyaasku ahaa maxmiya baa lagu keenay waana masderkii maxmiyatun waa ilaa n qiiradii qiirada lafteedii weeyi marziatun markaan ka keenayno razaa wuu asiibay baa la yidhaahdaa waa masderkii yafcalu baa lagu keenayaayo xarfulxalqi baa ka galay laamka sida inoo muuqata xarfulxalqi baa laamka kaga jira razaa wuu asiibay musiibaa ku dhacday razaa razaa yarzau ka manaca yamnacu maxaa la odhanayaa markaa in marza'atan lagu keenay ahayd masderkii waxaa la yskaga keenay uun eeg marzia ayaa layskaga keenaye marzaa laguma keenin oo mafcalkii lagama dhiginba waxaynu haynaa marfiqun marfiq baa isna ayaa kamida marfiq wuxuu sheekhu doonayaa intii duruuftii inuu dib iyagana xaggan dambe uu ka sheego ayaa laga yaabaa darafyadu way iska kooban yihiinba sideed baa darafa baa la yidhaahdaa sideed iyo tobanka oo ma'win iyo madina iyo mambit iyo mashriq iyo maqrib iyo masqid iyo majzir intaasaa la yidhahdaa waa duruuf duruufta intaasaa laga dhigaa aanihimaa kooga labaad macsiyatun weeyi wa makfiratun weeyi wa macdiratun weeyi wa maxmiyatun weeyi wa marziatun weeyi wa marfiqun weeyaan kelmadda marfiq ah ow masjidun weeyi masjid waa halka lagu sujuudayo sajada uu sujuuday ba ahaydoo masjid ama ha kuu dhisnaado sida keenan oo kale ama meel lagu sujuudo un ha ahaado o macrifatun weeye macrifa waa garashadii waa masderkii garashadii mawiyatun weeye xeradii mawin weeyi mawin kadaa kan waxaa lamida madinatun baa lamida haddaba mawiya iyo mawin sheekeena markuu kuleeyahay waxaa kale jira awa awa soo ma arkeysa awa ayaa af carabiga laba macno ah mid awaa wuu soo dumay baa la yidhaahdaayo waa mawina waa halkay xooluhu u hoydaan midna awaa waxa weeyaan wuu u dabcay baa la yidhaahdaa qofka marka ama loo dabco ama loo naxariisto kolkaa mawiya baa la yidhahdaa naxariista ta hore waa masder mawiyada naxariistiihi masder weeyi tan dambe ee mawinka ihina waa daraf oo waa xero laakiin xeradaasi ta dadka yayna noqonin ilan waa guryihii ta dadkuye halka dadka lagu xereeya waa guryaha adduunka inta la joogo aakhare marka la tagana waa jannada iyo naarta kolka jannada iyo naarta ilaahay qur-aanka markuu ku sheegay mawin ma odhanine mawan buu yihi o mawaakum naar baa la yihi haddaba marka aayad beydkani ina leeyahay mawin waa shaad ereyga mawin ah waa ka xoolaha waayo laamiyaha sii caddeeyey muxuu laamiyuhu ina yihi mawin xawal ibila muxuu iska ilaalinaya xawal ibila geelaa lagu xereeyaa markuu kuleeyahay ama geela ayuu koobay markuu kii dadku iska ilaalinaya wa mawaakum naar tanu iska ilaalinaya wa mawaakum naar way ka duwan tahay kadaa kan waxaa lamida madinatun baa lamida wa masqidun baa lamida wa magribun baa lamida wa makbirun baa lamida waa masder hadda kelmadaa makbirihi wa manbitun baa lamida wa mashriqun baa lamida wa majzirun baa lamida intaba waa la macnayn karaya waxaynu nidhi mawiyatun waa naxariista mawina waa halka xoolaha lagu xereeyo halkii xoolaha lagu xeraynayey ayay noqonaysaa oo mawin markaynu leenahay waa barta xoolaha lagu xereeyo ayaad odhanaysaa madinatun waa meelaha wax laga maleeyo madina meel wax lagu maleeyo weeyi waa masder waa daraf wa masqidun weeyi masqidku waa meesha lagu dhaco qofku meeshuu ku kufo saqada u dhacay masqid ama halkuu ku dhashaba halkaasi waa masqidu rasiisa maynaan arag waa halkuu madaxa kula soo dhacay weeyi wa maqribun wey halkay cadceedu ka dhacdo wamakbirun weeyi waa masder isagu makbirun waa weynida lafteedii wa mambitun weeyi mambit waa meeshay wax laga biqlo mambit wa mashriqun weeyi waa halkay cadceedu ka soo baxayso wa majzirun weeyi waa xero dhiigtii jazara wuu gowracay bay ahayd sow maaha jazara majzir kolkaa waa maxay waa xero dhiigta halkii wax lagu gowracayey weeyi ilain waxa weeye waa rajaca yarjicu bay ahayd suuratulkasro rajaca yarjicu kolkaa marjici baad iska odhanaysaa waa masder waxaa shahaadoobay masder inta wuxuu inoo keenayaa shantii kelmadood ee iyagu dilwajaynka ahayd marjic inta ka dambaysa weeyi maqdiratun weeyi qadara wuu karay bay maqdira saddex baa ku banaan kelmadda ah ama kasrioo maqdiratun dhe ama fadxiyoo maqdaratun dhe ama damiyo maqduratun dhe waa kartidii mashriqatun weeye iyaduna sharaqa u cadeedsadayba dhe mashriqatun ama mashraqatun ama mashruqatun sharaqa yashruqu bay ahayd sharaqa yashruqu waa meesha la fadhiisto markuu qofku cadeedsanayo waa daraf iyadu mashriqatun waa meesha lagu cadeedsado diin ceelaadku saw meel yar uma soo baxo biyaha markuu ka soo baxayo ama dadkuba see dugsi ma fadhiisan jirin waa dugsigii iyo diin ceelaadku halkay fadhiisanayeen mashriqatun cadceeddaa loo fadhiistaa maqbiratun waa meelaha laysku aasay xabaalaha ah qabara wuu aasay bay ahayd ama maqbiratun ku keen xabaalaha ama maqbaratun ku keen ama maqburatun ku keen mahlaku wuu halaagsamay waa masder iyadu mahlikatun mahlakatu ta mahlikun mahlakun mahlukun saddexdaba waad samayn haddaynu ta ku darno dulwajooyinkiibuu inagaga biinaya xagga hore aynu ku soo marnay maribatun araba caqli buu yeeshay qofka caqliga le ama baahan labadaa mid baa loo yaqaanaa maadada kolkaa macribatun caqli buu yeeshay ama macriba ugu dhawaaqoo ra'da kasri ama macraba ugu dhawaaqo ra'da fatxi ama macruba ugu dhawaaqoo ra'da god fii haadihi tan alkhamsati ee shanta ah tasliiun saddexayn caynka la sadaxeeyo ayaa ataa yimid caynkiisa saddex weji baa shanta u dambaysa ku banaan wahaakadaa kanoo kale ayay rawo wariyeen ee fakun ahaw mustahbitan mid wax suganaya warniyo wax sugo oo kelmadaha si fiican u dhigo buu kuleeyahay halkaa waxaynu culima kaga baxnay maxaynu ka baxnay shan iyo kontonkii ficil saddexdii hulaai baynu ka baxnay shan iyo kontonkii ficil ee laga keenayey masderka miimigaa ah ama darfu makaan miimiya ah ama darfu zamaan miimiya shan iyo kontonkii wasan imisaan ka baxay saddex wasan baan ka baxay yaa ii dhiman labiiyo kontonka ama cashirkeenanaan ku darsanaa mise ka berri keenanaynu ku dari ha ka nixina oo ha odhanina soonka waktiba ma hadhin waaba qaaciide qura kelmad quran afka kaaga sheega weeyaan labi iyo kontonka soo hadhay saw khayru hulaai ma aha ismi mafcuul ma ka keeni jirtay horta ma samayn jirteen ismi mafcuul ma ismi mafcuul maynan samayn jirin ismigooga mafcuul laftoodu wey masderkooga miimiga iyo darfulmakaankooga miimiga iyo darfu zamaankooga miimiga wax kaleba ma jiro si kale haddaanu dhigo labiyo kontonka soo hadhay mudaaricee markaad mudaaricayso xarfulmudaaracada miim godan ku bedelo qabla akhirkana fai callama yaa mudaaricaynaya callama waa afar xaraf hadda yucallimu sow ma miim godan ku dar qabla akhirkana fatxi mucallamun ismi mafcuul bay ahaydoo ka wax la barbaro ayuu ardayga ayuu aha wax la barbarayo markay rasuulka ku lahaayeen mucallamun majnuun ma macallin waalan bay ku lahaayeen maya macallinku waa sharaf sharafta umayna ogolayn rasuulka waxay lahayn ardaynimo mucallamun waa mid wax la barbaro arday ah oo majnuunun waali u dheer tahay bay yidhaahdeen isagoo ardayo haddana waalan yahay bay yidhahdeen salaamaad waad aragta mucallamun so ismi mafcuul maaha culimo mucallamun waa ismi mafcuul maxaa kalaan ku macnayn karnaa ereyga mucallamunoo luqadda marka la joogo masder miimiyo oo mucallamun waxbarbarid tacliim buu la macno yahay tacliim mucallamun waa waxbarid baridda lafteedii barid mucallamun waxaa lagu macnayn kalaayoo kale golihii ardayda wax loogu dhigi jiray daraf makaan ka dhiga daraf makaan waa maxay daraf makaan waa maxay mucallamun waa meesha ardayda wa loogu lagu baro waa daraf makaan waa golihii golihii wax loogu dhigayey kolka meelaha wax loogu dhigo ama mucallam baa la odhan ama wax kalaa la odhan qaraa baa laga keeni karaaba iyada haddii la doono qaraa qaraa waa laga keenayo inta badan carabta dee maqraa loo yaqaanaa inta badan meelaha dadka ardayda wax loogu dhigo maqraa maqraa qof carabioo saxa ah haddaad aragto meelaha dadka wax loogu dhigayo ama ha ahaatee waa maqraa ah baa la odhanaya ee sida caadiga ama quraan lagu baranayo ama qiraacaad lagu baranayo ama ardaydii ahdel mayna la joogaan ardayda ahdeli mayna la joogtaan kumaa jooga maaa la halku macalinku wa idinku dhigo maaa la yidhahdaa maxaa ugu qoran merkez ha galaas gaara ma le meel gaara ma le ha si guud waa markas laakiin haye meel gaara ma jirto soo maa qolalka maxaa ku qoran kiisa maxaa ku qoran miduu laazima ma jirtaa xalaqaad baa ku qoran okay maqraa sida rasmigaa ah waxaa lagu qoraa maqraa waxaan eegayay in maqra'atun haddaba ereyga maqraa markaynu doonayno waa meelaha wax lagu barto waa goobta ardayga wax loogu akriyo maqraa waa la yidhaahdaa mucalamna waa la yidhaahdaa kii la doonaad ka dhigi kartaa laakiin mucalamka inta badan lama isticmaale maqracada ka isticmaal badan qaatala maxaan odhanayaa haddaba markaan doonaya inaan master miimiya ka keeno mudaaricee yuqaatilu ya-da miimgodan ku bedelo qablalaakhirkana fadxi eeg muqaatalka lala dagaalamayo oo ismi mafcuula u noqon karaa muqaatal halka lagu dagaalamayo darfulmakaanana way noqon kartaa muqaatal saacadda la dagaalamayana way noqon kartaa muqaatal dagaalka laftiisana way noqon kartaa miyayna iska waadix ahayn culimo muqaatal dagaalka laftiisiina way noqon kartaa mukhtaar ka warbixiya haddaba shan erey shan macnaa ku kulmay magaca mukhtaara degdeg ha u macnaynin mukhtaar iyo macne hadii lagu yidhaah ismiga faacila ikhtaara yaa keenaya ikhtaara ismigeyga faacil waa mukhtaar mukhtaar waa ka wax dooranaya ismigeyga mafcuul yaa keenaya waa mukhtaar ka dooranaya waa mukhtaar masderka miimiga ayaa keenaya waaba mukhtaarkaa uun doorashada lafteedii baa mukhtaara goobta wax lagu doortayaa keenaya waaba mukhtaar meeshii wax lagu dooranayey xilliga wax la doortayaa keenaya waa mukhtaar imise macnaha ku kulmay mukhtaar shan macno shantaa macno waxaa ku hagayaa waa siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal qaabka hadalku u socdo oo qura unbaad ku kala garan kartaa hal beyd oo qura ayuu sheekhu labiyo kontonkii ficil wasan ayuu kaga hadlay masaadirtoodii iyo duruuftoodii miimiyu ayri dii alaain miimiyu gayri dii halaain saddexka u saaxiibka ah kayrkii miimigiisa darfuhu iyo darafkiisuba ka sumi mafcuulin waa ismi mafcuul oo kale ereygan sumi ama haysaa ereyga ismigabaa sumi loo akriyaa marka la doono ka sumi mafcuulin ismi mafcuul oo kale weeye oo lahu isaga u sugnaaday isla ismigiisii mafcuul siduu ahaa oo kale baad ka dhigaysaa buu ku yidhi ee sidaa la soco ka sumi mafcuulin ismi mafcuul oo kale weeyi miimiyu hayri dii halaain saddexda ka u saaxiibka ah hayrkii miimigiisu miimigaasi waa masder buu hadda si toosa ugu idlaaqaya waa masderkiisa miimiga ah marka aan ka waramayno darfuhu iyo darafkiisuba ka sumi mafcuulin ismigiisa mafcuul oo kale weeye ee fa xufahu sida kasumi mafcuulin ismi mafcuul oo lahu isaga u sugnaaday oo kale weeye ee faxufahu sidaa koob oo sidaa baro buu ku yidhi koob oo baro warkaa aan kuu sheegayo in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu ku joogaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam